bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo koobaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadii ugu dambeeyey alla wuxuuna soo yidhi alle axad ka nuqsaanin maayo camal uu sameeyey buuracasa wasankeeda ilaahay subxaanau wa tacaala ka nuqsaanin maayo haddana waxaa weeye sayi-aadkiisa intaas ku ziyaadi maayo haddii daradaasi xasano ay ahaato ruux muumina xaggiisa ka timiday alla waa u laalaabaya hawdha ilaahay oo inta tugan way yartahay ilaah alcaafin kasiiratina ilaahay u laalaabayaa alla waa siina hawdha ilaahay agtiisa macalmulaacafati ajir weyn ayuu ilaahay ka siinayaa oo cid awoodi kartaa aysan jirin aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu nooga waramayaa xaalul kufaar sida uu noqonayo maalinta qiyaamo ayaa ilaahay isagoo istifhaam ku weydiinaya ayuu ilaahay nooga warramayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala fa kayfa sidee buu ahaanaya hawdha ilaahay xaalul kufaarta xaalkeedu idaa waqtigii ji'naa aan kala nimaado min kulli ummatin ummad la arka kulligeeda bishahiidin mid ku markhaati kacaaya waji'naa bika adigana aan kula nimaado saydka maxamed ahow calaa haa haaulaa'i kuwaan oo ummadaadaa shahiidan adigoo ku markhaati kacaaya yooma idin maalintaasowdha ilaahay yooma almajii'a yawaddu ladiina kuwii waxay tamaninayaan kafaruu kufriyey oo wacasawu rasuula rasuulka caasiyey low tusawaa an tusawaa in lala simo bihim ayaga al lala simay turaab noqdaan walaa yaktumuuna allaha ilaahayna ka qari maayaan xadiisan xadiis owdha ilaahay waxaa ilaahay subxaanau watacaala uu noogaga warramayaa xaaladda maalinta qiyaamo sida ay noqonayso oo shiddo badan ay dhacayso gaar ahaan waxaa weeye kufaarta sida shiddo badan uu dhacayso markii waxaa weeye ummad walba mid ku markhaati kacaya laga soo bixiyo oo waxa weeye camalkeedu kula markhaati kacaya kaasoo waxaa weeye nebigeedi ah fakayfadaa marka waxaa weeye khabar mufadiisa u maxduufya waayaa layidhi oo waxaa lasoo qadiraya xaalul kufaari fa xaalul kufaari kayfa saasaa la leeyahay waana istifaam oo tacajubiya weeye oo isticdaamiya oo waxaa la leeyahay waxaa wax lala tacajubaa xaalkooda gaalada nabigana calayhi salaatsalaam la tacajub ayaa la leeyahay maxaa yeele nabiga calayhi salaatsalaam waxaa weeye waxa uu maaragtay isaguna ku markhaati kacaya ummadiisa shahaadada shaaiftiye la yidhaahdo markaasaa meeshaas waxaa imaanaysa arrin maaragtay fadaaco ah, iyo sanaaco leh oo kufaarta ku dhacaysa waxyaabaha maalinta qiyaamay arkaayaan oo shadaa'id waaweyne ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fa kayfa sidee buu ahaanayaa xaalulkufaar owdha ilaahay idaa huwa figiiji'naa aan kala nimaado oonu ka soo bixinowdha ilaahay min kulli ummatin ummad la kulligeeda bishahiidin mid ku markhaati kacayo yushadu calayhaa bicamalihaa camalkeedu kula markhaati kacayo shahiidkaasina waa nabigeeda ayaa layidhi oo ummad walba nabigeedu waa laga soo dhex markaas ayuu waxay sameeyeen kufrigii iyo tadgiibkii iyo ay sameeyeen ayuu kula markhaati kacayaa waji'naa bika adigana aan kula nimaadowdha ilaahay saydka maxamedka how calaa haaulaa'i kuwaan korkooda ummadaada shahiidan adigoo ku markhaati kacaya ah aan kula nimaado maalintaas xaalka kufaartu see noqonaya howdha ilaahay waa arrin markaasi waxaa weeye ta'ajub leh oo wax lala yaabaa weeye marka hadda alxaasil waxaa la yidhi arrintaanu waxay dhacaysaa aa la yidhi markii waxaa weeye dadku mawqifka ay waxaa weeye ay ka dareerayaan agteeda marka mawqifka laga dareeraayo agteeda ay dhacaysaa layidhi waxaa markaasi lasoo xaadirinayaa ambiyadii iyo ummadahoodii ayaa lasoo xaadirinayaa markaasaa ilaahay ummadaha wuxuu leeyahay sida axaadiis hee ku soo aroortay miyaanan rusushi idin soo gaarsiinin sharaa'icdii oo lala soo diray miyaysa idin soo gaarsiin kolkaasay waxay leeyihin ummadu ayagoo inkiraaya yaa rabbanaa maa ballaquunaa rabbigaynuunama soo gaarsiin kolkaasaa ilaahay rususha su-aalayaho wuxuu leeyahay miyaadan gaarsiina waxaa idinla soo diray kolkaase waxay leeyihin balahaa markaasaa ilaahay rususha wuxuu leeyahay hal lakum shuhuudun markhaati ma haysatiin markaasaa rusushu waxay leeyihiin muxamed iyo ummadiisaa markhaati noo ah markaasaa waxaa weeye ummatul muxamedaa la keenaya ummatul muxamed ummadahaas ayay ku markhaati kacayaan inay beeniyeen oy maaragtay ambiyadana waxaa weeye eh, ambiyadana way diri yeelayaan baa lii loo soo diray ayagana waxay kula markhaati kacayan inay beeniyeen markaas kabacdi ayaa ummaduhu inkirayana waxay leeyihiin annaga iyo maxamed iskuwa wakti ma ahayne say noogu markhaati kacayaan markaasaana ummati maxamed sayd ku ogaateena la leeyahay ummati maxamed ayaguna nabigeenna ayaa noo sheegay leeyihiin rasuulka calayhi salaatu salaatusalaam ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka markhaati kacayaa anna ummatii cuduulun ummaddayda caadilinaysaa nabigeena calayhi salaatusalaam isaga wax dambo la weydiihayo ma jirtaa layidhi marka sidaas ayaa maaragtay axaadiisu soo aroortay in arrintu saas ay noqonayso weeye ilaahay markaa wuxuu yidhi fakayfa sidee buu ahaanayaa xaalulkufaar udha ilaahi idaa waktigii ji'na aan kala nimaado min kulli ummatin ummad la arka kulligeeda bishahiidin mid ku markhaati kacayo waji'naa bika adigana aan kula nimaado saydka maxamedka ahow calaa haaulaai kuwaan oo kuwaan oo ummataada ah, ummati maxameda shahiidan adigoo ku markhaati kacayo shahaadada nabiguna calayhi salaatusalaam shahaadada la yidhaha shahaadu taskiyada weeye yoomaidin maalintaasow dha ilaahay yayadu ladiina kuwa waxay jeclaanayaan oy tamaninayaan kafaruu kufriyow dha ilaahi oo wacasawu rasuula rasuulka caasiyey low tusawaa an tusawaa in lala simo bihim ayaga alarla arlada lala simo kufaartu maalintaas waxay jeclaanayaan oy tamaninayaan inay carada ay kamid noqdaan weeye ay turaab ay noqdaan ah, weeye carada lamida weeye waa licidami hawrihi weeye shidada maalintaasi ifsiriyeynta sida aayad kusoo ku aroorto ilaahay yihi yidhi yooma yandiru lmar'u maa qadamat yadaahu wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba maalinta waxaa weeye xusow ilaahay maalinta waxaa weeye ruuxa uu fiirinaayo sidii jamciyiisha ay hormarsadeen afcaal waxuu hormarsaday iyo aqwaala loola jeedaa oo gaalku uu leeyahay yaa laytanii shalaytadayo kuntu ahaadeena turaaban caro marka hadda waxaa weeye gaaladu carada ay samaynaha inay kamid noqdaan waxay arkayaan baa layidhi xoolaha waxaa la yidhi sida axaadiis soo aroortay ridi geeska la haadhay midda garooman ayaa loo qisaasayaa markaasaa ka waxaa la leeyahay kuwanu turaaban caraday ka mid noqonayaan ayaguna waxay isleeyihiin ayagoo cadaabkoodi iyo wixii ilaahay uu goojiyey hortooda yaaliin oo naarti jahannama oo la hogaaminayo hortooda ay joogto markay arkaana waxay tamaninayaan inay sida xayawaankaas oo kale ay noqdaan lagasa yeeli maayo markaasuu dha ilaahay ah, waxay maaragtay ah, yom yoma ilaahay yooma idin maalintaasou dha ilaahay yoomulmajii'a yayadu ladiina kuwii waxay tamaninayaan kafaruu kufiyow dha ilaahay oo wacasabad rasuula rasuulka caasiyey leysu sawaa amsu sawaa in lala simo bihim ayaga alarla arlada lala simo arlada inay kamid mid noqdaan ayay tamaninaayaan laakiin tamanigaas waxuu noqonayaa kii ahay damacu maalaa damac fiihi weye damacu maalaa damac fiihi walaa yasumuuna allaha alla ka qari maayaan or ilaahay kuwaasi xadiisan xadiis ilaah ka qari maayaan ilaahu walay ka qari karaa ma jirta amaa camiluhu waxyaabihii ay camal faleen weeye hadda wakti kaleentood inay qarinaayaan oo wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin ay leeyihiin ayaanu insha allahu tacaala u utay doonaa suurat alancaam laakiin waxaa yidhi mawaaqifuulqiyaamo ayaa fara badanoo meelna waa meel mawluculkidmaana meelna waxaa weeye mawlucul ikhaar weeye marka markay saas leeyihiin meel oo mawluculkidmaan ay joogaan markaana waxaa weeye mawlucul ikhaar ay joogaan yaa ayuha aladiina duulka aamunuu rumeeyanow laa taqrabu salaata salaada how dhowaanowdha ilaahay oo macnaha ha dukana weeye walxaal antum idinku sukaaraa kuwa sakraansan aad tihiin xataa taclamuu inta aad ka ogaanaysiin ow ilaahay maa taquuluuna waxa aad ku qowlaysaan walaa junuuban idinkoo janaabo qabana how dhowaanowdha ilaahay ilaa caabirii sabiilin jid kuwa gudbaaya inaad tihiin mooyaane xataa takhtasiluun intaad ka qubaysanaysaan wa in kuntum haddaad ahaataanowdha ilaahay marlaas wajihan oo marag yaduru macahu lmaa u idin haayo oo ambasa calaa safarin safar korkiisa aad aatiin oo musaafina aatiin janaabana aad qabtiin amase xadasu lasfar qabtiin oo amase jaa uu yimaado axadun axadowdha ilaahay oo minkum idinka idin kamida min alqaa'ibi makaanka hoose uu ka yimaado meesha qallaalulxaajaha loogu talagalo u xadaso oo amase laamadtum unisaa haweenkii aad taabatiinowdha ilaahay falam tajiduu dayeedna idaan helayna intaasu ayadoo ay dhacday maa an aad ku dhahaaro qaadatiin adan helaynowdha ilaahay fatayamamuu booraysa amba gegebaysawdha ilaahay saciidan turaab ku booraysa dayidan oo daahirahowdha ilaahay famsaxuu masaxowdha ilaahay biwujuuhikum wijiyaashiina iyo waeydiikum jamciina ku masaxowdha ilaahay inallaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuuran allii dhaafo ayuu ahaaday inallaha alla kaana wuxuu ahaaday afuwan allii afin badan ayuu ahaaday kafuuran allihii dhaafo ayuu ahaaday aayaddan hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa axkaam dhowra ayuu noogaga warramayaa balse hadda intaanan axkaamtaas u geyn aayaddaana waxay iska leedahay baaya sababnusuul sababnusuulka aayaddaana waxaanu ku soo marnay oonu ku soo sheegnay ayada aayado kaleentood oo waxa weeye aayadu afar ay ku tahay suuratulbaqara ayuunu ku soo sheegnay oo yasaluunaka cani alkhamri walmaysiri in fiihimaa ismun kabiir halkaas ayaynu kusoo marnay waxay ka mid tahay marka aayaddaanu aayadaha ku soo degay khamrada ku soo degay laakiin waxaa weeye aayadda khamrada lagu xarimay ayadu ma ahan aayadda khamrada lagu xarimay suuratulmaa-iday noogu imaan doontaa marka hadda alxaasil markii waxaa weeye laga warramo sabanusuulkeeda waxaa laga wariyey sayidina cali ibnu abi daalib karamallaahu wajha wuxuu dhahay cabdulraxmaan ibnu cawf ayaa dhacaan noo sameeyow dhahay maalin waa intaan khamrada la xarimin markaasuu noo yeerow dhahay waanu cunnow dhahay khamro ayuuna waraabiyow dhahay intaan khamrada la xarimin ka horay heeday khamradiyaadna qabatow dhahay salaad maqrigana way soo xaadistow dhahay anagoo waxaa weeye khamradii ayna sakhaamisay aniga haddaan cali ah ayay hormariyeenoo maqribkana dushaa laydhahayow dhahay markaasaan akriyow dhahay qul yaa ayuha alkaafiruun anoo dhammaanba ka tegaayo laadi ka tegaaya iyo maadi oo nafiga ahayd oo aan dhahayo qul yaa ayuha alkaafiruuna acbudu maa tacbuduuna wa naxnu nacbudu maa tacbuduuna taasoo waxaa weeye haddii loo qasta lagu gaaloobayo qofka oo nuurkiisa oo caadiya aayaddaana marka soo degtow dhahay marka qamrada waxaa la xarimow dhahay awqaadda salaada ayaa la xarimay inta kale laakiin lama xarimin ilaa ay ka soo degtow dhahay aayatulmaa-ida ay ka soo degto oo si mudlaqa markaasi loo xarimo laakiin hadda waxaa weeye aayadaha khamrada bayaankooda iyo sida ay kala ahaayeen iyo heerarka ay soo martay khamradu waxaanu ku soo sheegnay suuratulbaqara dhexdeeda ayaynu ku soo sheegnay marka aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyenow laa taqrabu salaata salaada how dhowaana laa tusallu weeye walxaal antum idinkuna fukaara kuwa sakraansanaatiin oo sharaab aad ku sakraansan tihiin sawi nuzuulka ayaa saas ahay salaad la dukaday xaalu sakar weeye xataa taclamuu inta aad ka ogaanaysiinowdha ilaahay maa taquuluuna waxa aad ku qowlaysaan waxa weeye waxsaanba bianta sixuu inaad caafimaadaan weeye oo khamradii sakraankeeda u idin daayo walaa dha haddaan ilaahay idinkoo janaabo qabane salaada ha dukanowdha ilaahay oo salaada ha u dhowaana weeye janaabadaa waxa weeye waxay ka imaan kartaa iilaaj in la sameeyey oo markaasi jimaac ay ku timiday amase insaayulmani ay ku timiday wiilaadka mujaradkiisa bilaa insaalin waxaa weeye weysada waajibinayaa waawna waajibinayaa qubaysa waajib maxaan dhihinaha weyse jibin maayo laakiin qubaysa waajibinayaa junubka waxaa weeye iilaaj oo bilaa inzaala waxa weeye qubaysa waajibinayaa inzaal oo keligiisa bilaa iilaaj isaguna sidoo kale wey laakiin weyse ku jebi mayso haddase waxaa laga waramayaa adinkoo janaabo qaba ayuu dha ilaahay ilaajka ku timaado inzaal oo biduuni ilaahdi saa ku timaado weye ilaa caabirii sabiil nowdh ilaahay dib idinkoo goynaayo mooyaane oo masalanba waxaa waaye mujtaasii sabiilin weeye adinkoo masalanba musaafiriin ayaa lii inaad musaafiriintihiin mooyaane xataa tabtasiluu intaad ka qubaysanaysaan haddii musaafir la noqdo waa noo imaanaysaan ila aad ka qubaysanaysinod ilaahay salaada ad dukanow dheh ilaahay idinkoo janaabo qaba ilaa aad ka qubaysataan haddaad qubaysataanne falaakum an tusallu wey inaad dukatiin aad iska leedihiin weye musaafirka hadda waxaa lasoo isisnooday maxaa yeelay isagu xukun gooniya ayuu iska leeyahi oo noo imaa doona culammada qaarkeed waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa mawaadicu salaad hoy dhawaana weye oo nahyigaana waxaa way yidhaahdeen oo qurbaanka layska nahyinaayo waxaa wey qurbaan qurbaan mawaalixu salaad wey salaada mawlacyaasheeda ula dhawaado oo masalan waxaa la wadaa masaajidii ilaa idinkoo gudbaysiin bikayri muktin ayagoo ah mooyaane si kale ugu dhawaa maxaa yeele qofka janaabada qaba masjidka waxa weeye inuu markaasi waxaa weeye uu ku nigaado ma banaano weye oo waxaa weeye lubfulmasjid ayaa ka xaaraama qofka janaabada qaba masaajid inuu ku nigaado uma banaano weeye oo qolada culammada qaarkeed saasay isbashiraayanoo mawaalucuusalaadka ayaa loola jeeda haalayi marka hadda sidaas weeyo masaajidka in lagu nagaado ayadoo janaabo la qabaaho ma banaano xaaraan weeye taas waxaa qaatay imaamuna shaaficiyaa qaba imaamu maalikiisa wuxuu leeyahay xataa nin janaabo qaba masjid inuu marmaro waa xaaraam ayuu leeyahay haddaan dhibaato aysan haynin culammada kalentoodna waxay leeyihin markaasi muruurkaas waxaa weeye xaaraan maahan ayay leeyihiin iyo markaasi mukti aan dawiil ahayn haddana ilaahay wuxuu ihi subxaana wa wain kuntum haddaad ahaatiin o ilaahay marlaas wajiran maralka hadda waxaa laga wadaa maralan maahu ma'ahulmaa weye maral oo biyuhu ay dhibaayaan weye qofkan waxaa weeye biyo waa helaaya laakiin waxaa weeye biyihii ku mugeyso qaada kariyo marka qofkaas waxaa weeye waa gegebaysanayaa waana dukanayaa salaadana soo celi maayo imaamu maaliki saasoo qabaya abu xaniifa laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa soo celinayaa weeye qofkaan waxaa weeye haddii hadde waxay iska leedahay meeshaanu suwar badan ayaa ka baxaysa haddii qofkaan waxa weeye maral yaduru macahulmaa uu qabo oo biyihii ay dhibaayaan biyaha hadday dhibaayaan waxa weeye waa gegebaysanayaa marka hadda maxallada markaasi biyaha ay dhibaayaan ayaa la kala fiirinayaa haddii masalanba hadda kab iyo waxaas ay jiraan axkaam dheeroo oo la yidhaahdo maaragtay suwar la yidhahdo suwarujabiila ayuuska leeyahy haddii masalanba waxaa weeye kabka qofka meel waxaa weeye aan maaragtay maxalu tayamum ahayn haddii laga saaro oo kabki waxaa weeye meeshaas laga saaro dhul fara badan oo tayantoonna waxaa weeye oo aan loo markaasi looga maarmi karin dhul waxaa weeye kabka loogaga maarmi karana uusan ka qabsanin dhul waxaa weeye oo kabka looga maarmi karo na uusan maaragtay uusan ka qabsanin oo waxaa weeye kabku uu ku egyahay inti meeshaas maxalkaas iyo wixii kaloo markaasi meesha raysashadeeda iyo isku dhegeeda aan looga maarmi karin uu eg yahay isla markaasna aysan ahaynin meeshii oo waxaa weeye maxalu tayamumka aheeday oo markaas iyo yodeynkii wejiga aan ahaynin haddii waxaa weeye daahir isagoo qabo lagu dejiyey salaada soo celin maayo qofkaas laakiin haddii waxaa weeye meel oo waxa weeye maxalu tayamuma haddii laga saaro qofkan dahaaro ha qaba yousan qabine waxaa weeye salaadda waa soo celinayaa haddiiba meesha kabka uu ka saaran yahay maxalu tayamumki ay tahay laabudda waxaa weeye inuu soo celiyo ayay noqonaysaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala wa in kuntum haddaad ahaataan mar la aswajiranoudha ilaahay maralkaan waxaa weeye maralun yaduru macahu lmaa weye maral oo biyuhu ay dhibaayaan weye qofkaan macnaha biyaha inuu maaragtay ku weesaysto ayaa dhibaysa weye haddaa saas ahaataanad ilaahay oo amase calaa safarin safar korkiisa ahaatiina musaafiriin ayaa tihiin wa antum junubun weeye janaabana waa qabtiin amase xadas ayaad qabtiin ow amase jaa'a u yimaadowdha ilaahay axadun axad oo minkum idinka idinkamida min alqaa'idi makaanka hooso waa meesha qalaa-ulxaajaha loo diyaariyey oo amba u maaragtay ku saxaroodo ama uu ku kaadiyo ou xadaso weeye ow amba salaamastkumu nisaa haweenkii aad taagatiin ilaahi falam tajiduu daeedna aydaan helina intaas marka idinku dhacday macnaha waxaa hadda lasoo yidhi qofki waxa weye haday jiran yahay maral biyuhu dhibaayaan ama musaafir weeye oo markaasi waxa weye waxa u qabaa janaabowna qabaa amba waa muxdis weeye amase waxa weeye qalaa-ulxaaja u ka yimid oo xadas asqara ayuu xadasay amase haween ayuu taabtay oo ka jabtay falam tajiduu dabeedna aydaan helayna maaan biyowdha ilaahay oo isku dhahaaro qaadatiin waa bacdo dalabi wa tabtiis weeye markii la dalbo oo la fasaso weeye ah, laakiin taas waxay noqona dalabka iyo tashiishku maa maa cadalmarlaa wixii qofki jiranay wixii kasoo haro weye ilaa qofki jirano biyuhu dhibaayeen biyaha riyadoodu markaas amba aragtideedu waxa ictibaara u malayleesow biyahaaba dhibaayee intaas markay dhacdowdha ilaahay fatayamamuu gegebaystow dha ilahay amba booraysta see loo yaqaanaba uqsiduu weeye bacda dukuuli lwakti waxaa la rabaa in la gegebaysto waktigu markau gala kabacdi weye maxaa yeelay gegebaysigu ansixi maayo qabla alwakti ansixi maayo sida markaasi loo badan yahay inkastoo waxaa weeye abu xaniifa uu qabo waa ansaxayaa saciidan turaab ku gegebaystow ilaahay dayiban oo daahira saciidan turaabow dha ilaahay dayiban oo daahira ayaddan wax yaran ku soo noqonaynaa famsaxuu masaxow ilaahay biwujuuhikum wijiyaashiina iyo waaydiikum gamciina ku masaxow dha ilaahay macalmirfaqayna iyo lala qabo in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan allihii afin badan ayuu ahaaday ilaahay rasuulan allihii dhaafo ayuu ahaaday alle ayaddan markaa dee dib ugu soo noqono horta waxaa weeye maralkaas oo yaduru macahu maa ayada waxaa weeye waa caadi safar haddii la yahay oo janaabo la qabo xadasulsqar iyo xadasul akbar la qabo ayadana waa caadi weeye in markaasi la gegebaysto ow laamasumu nisaa ama haweenka aad taabatiin weeye qiro oo lamastum ahna waa jasaa weeye lamsigaan waxaa weeye huwaljishu bilyadi weeye gacanta oo lagu taabto weeye sidaas waxaa ku fasira saxaabada cabdulaahi bin cumar ayaa ku fasiray imaamuna ashaaficina sidaas ayuu qabaa oo naag haddii la taabto waxaa weeye weysadu weydiinaysaa naagkaa ajnabiya haddii la taabto weysadu weysinaysaa sidaas waxaa qaba markaasi oo saxaabada qaad ee qaba cabdullaahi ibnu cumar ayaa qaba imaamu shaaficini aimada fuqahada isaga ayaa ku raaca weye waxaa kaloo la haleeshiinaya oo laga qiyaasanayaa yadda lagu taabto waxaa ah baaqil baaqilbashaati gidilka intiisa tagantood cabdullaahi binu cabbaasna markuuyaha saxaabada isaguna waxaa weeye lamsigan jimaac ayaa loola jeeda ayuu dhahay oo waxa weeye lamsi naag la taabto ama ay iyadu ku taabato weesa kuma jebayso sidaas waxaa qaba ibnu cabbaas rag kale oo maaragtay fuqahadaahuna way ku raacsan yihiin marka hadda imaamu maaliki haddaan soo noqono imaamu shaafici isagu waxaa weeye qasad iyo qasad la-aanba haddii waxaa weeye haweenjirkeeda uu ku taabsato ajnabiga weysadu waa kaajabaysaa uleeya nikaaheedu kuu banaan yahay ah. imaamaliki waxau leeyahay isagu eh, haddii maaragtay ay ku taabato bilaa qasdin haddaa istaabatiin oo qasad la-aan ay maaragtay isu taabatiin weysadu kaajibi laakiin waxa isagu leeyahay qasad haddau jiro waxaa weeye weysadu waa jabaysaa uleeya abu xaniifa isagu haw qaatay iyo riwaayo imaam axmedkiisa kalaamka ibnu cabaas oo waxa weeye gacan wax loo taabto afkiisa geesa mutlaqan maba waajibaysa weye ah, ama ninkaanu qasab haw taabtan iyagoon u taabanin isagu waxa uu leeyahay marnaba weesa ku jebi maysa sidaas imaamu axmedna waxa weye riwaayad wuxuu ku raacsan yahay imaamu shaafici midna wuxuu ku raacsan yahay abu xaniifa ku raacsan yahay oo hadda waxaa weeye laama suntaan waxaa lagu fasiraa ayuu leeyahay jimaac ayaa lagu fasiraa ibnu cabaas dhahay aimadaasi marka sidaasay qabaan laakiin marka waxaa maaragtaya in la dhowrsado ayaa aad iyo aad u wanaagsan maxaa yeele haweenka oo ajnabiga qasad in loo taabto ama loo fiiriyo qasad u taabasato waaba xaaraanba oo dembi kale weeye haweenkii la qabanaya daayaduna marka horeba ajnabiyay kaa aheeday oo ayadu maaragtaya ayaduna weysadu way ku jiraysaa sida hadda maaragtay hadda soo sheegnay weysadu ayadana way ku jegaysaa marka hadda waxaa la rabaa in masalanba qofku waxaa weeye dadku waxyaaba badanay iskhilaaf iyo wax isku dardaran aysan haddana aqoon u lahaynin madaahibta waxaa weeye diintu waxaa weeye wixii furuuc ah waa raxmad weeye in markaasi khilaaf oo taasaa ka jiro wax hadda nabigu calayhi salaatusalaam toosina loo su-aalay u bayaaniyena ma ahayn wixii markaasi saxaabadii khilaafna hadduuba markaa raggii saxaabada nabigu ku dhaway u dhexooda dhacay una waa aimada dhexdoodana waxaa weeye qof walba wiisha kunadarkiisa imaamka aimadaas mujtahidiinta oo ijtihaadka darajadiisa gaaray ayaa sidoodabana haddana waxa weeye aqwashoodu muctawar noqonaysaa qofaan darajatu mujtahid aanan gaarin hadduu yidhaahdo qur-aanka mujaradkiisa iyo ayaa anugu wax ka qaadanayaa toos taasu suurtageli maysaoo waxay culammada islaamku ku tilmaameen oo waaweyn innahu laa dulmu lil sidaasa waa qof baadiyeyba dadkaa baadiyeynaayo marka hadda laamastumu nisaa ayaa yidhi haween aad taabataanu dhahay ilaahi subxaana watacaala marka haweenka hadda ayaddan looma kala qaadin kuwo maaragtay ajnabiya ah iyo kuwo aan ajnabi ahayn laakiin maxrisadaasaa waxay keenaysaa halayidhi in masala ayaa waxay keenaysaa inaan cumuum ausan jirin oo wixii markaasi waxa weeye ajnebiya ah loola jeedo wixii markaasi aan imlihin aweesaysan jibinayn xataa waxa weeye aayaddaas qolada daahiriyada layihaha daahiriya raggiisa waxay qabaan haween oo dhan oo la saabto hooyadaaba allaha ka dhige inay weyse kaa jibinaysa saasay qabaan oo aayaddan ow laa maskumu nisaa la dhahay leeyihinoo naaga ayaa una yidhi wax kale lama sheegin marka dadku waxa weeye inay aqoon u leeyihiin oo hadda qofku madhabta markuu takliisanaayo takliiska laftiis shuruud badan uu iska leeyahay oo kutubta fiqigaa muqarar ku ah marka in wax la barto ayaa loo baahan yahay ee murun iyo maaragtay qayra waxba tari maayaan marka ilaahay haddana wuxuu yidhi fatayamamuu boorhaysowdha ilaahay saciidan turaab ku boorhaysowdha ilaahay dayiban oo daahira hadda saciidan dayiban taas laftirkeeda in turaab lagu booraysto iyo kayrkiisa in turaab lagu booraysto waxaa weeye waxaa qaba culamaau shaaficiya saasay qabaan imaam maaliku wuxuu leeyahay saciidka waxaa looga jeedaa wixii arlada ka sara mara oo haddana ajzaadeeda kamida ah, oo jus arlada kamid ah weye isla markaasnaan dab lagu gubin waa lagu booraysan karaa u leeyihi sida jawaahirka nafiisada wey ah, sida turaabta ama bacaadka ama qagxaanta iyo waxyaabahaas waxaa weeye aimadan kalantoodna waxay leeyihiin imaamu axmed riwaayadkiisa iyo abu xaniifa wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa saciidan dayiban wixii markaasi waxaa weeye maa saacadda cala alarli ayuu leeyahay arlada wixii markaasi ka koreeyaa loola jeedaa ajaa-iyada weyse hadday rabaan kamid ahaanin marka hadda turaaban daahiran fadribuu bihi larbatayni larbateynkaas xataa waa laysku khilaafsan yihi oo larbateynka waxaa qaba shaaficiyada iyo imaam axmed dhaga kalantoodne waxay qabaan in hal larba ay ku filan tahay maxaa yeele axaadiis badanaa ku soo aroorto axaadiis larbateynka sheegaysana waa soo aroortay kuwa hal larba keenayna waa soo arooren sidaas ayaa marka waxay dhalisay khilaafay dhalisay famsaxuu ku masaxow dha ilaahi biwujuhikum jiyaashiina iyo weydiikum gamciina macal mirfaqayni inaa la qabaaliyo oo mirfaqaynka in la masaxo waajib waayo markaas imaamuna shaafici saasuu qaatay imaam maaliki wuxuu leeyahay mirfaqaynku tagmiil ee waayo waa sunuu leeyahay faralka isaga agtiisa waxa weeye masax oo markaasi waxa waaye yadaynka ilal kuucayni intii laga gaaraayo ah, si wax daahirulaaya saasuu ina allaha allowdha ilaahay kaana wuxuu ahday cafuwan allii cafin badan oo wax walbo khada ilaahay waa cafinayaa gafuuran allii dhaafo ayuu ahaaday ilaahay subxaanau watacaala ina allaha allowdha ilaahay kaana wuxuu ahaadowdha ilaahay cafuwan mid cafin badan ayuu ahaaday ilaahay gafuuran allii dhaafo ayuu ahaaday dana ilaahay subxaana watacaala oo wixii markaasi dhacoo gesa ilaahay waa dhaafaya casharkeenna marka intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo lixaad oo suuratu nisaa ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu soo yidhi subxaanahu wa tacaala asagoo rasuulkiisa la khidaabaaya sow arki maysidowdha ilaahay kuwa la siiyey nasiib oo kitaabka xaggiisa lagu siiyey nimankii yahuudda ahay ayaa laga warramaayey waxay shiraysanayaan buudha ilaahay baadida ayay shiraysanayaan oo shay baadiyahay qaadanayaan hanuunkiina ka tagaan waxay la doonayaan owdha ilaahay jidka xaqaa inaad ka duntiin oo ayagoo kala aad noqotaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ilaahay caalim ayuu ku yahay acdaa'diinna alla ayaana maaragtay welinimo idinku kaafiya oo idinka xifdinaya qoladaas cadaawadaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nasiir mid gargaarana idinku kaafiya marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa haddane nimankaa yahuuddaahu sida ay yihiin iyo qolooyin ayaga la xidhiira oo mushrikiina ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramayaa marka casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo shanaad ayuu ka bilaabanayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala min aladiina kuwa waxaa ka mid ahowdha ilaahay haaduu yahuudoobay qoomun qoom ayaa ka mid ah qoomkaasoo yuxarifuuna alkalima kelimka doorinaayowdha ilaahay can mawaanici mawlacyaashiisii ka doorinaaya waxaa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala khaasatan culamaa alyahuud sida ay ahaayeen ay u beedeli jireen ay u taxriifi jireen kitaabkii ahay waxyaabaha markaasi ay bedelayaanna waxaa ugu sii weynaa sifada rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa kamid mid iyo aayatu rajma ayaa kamid mid min aladiina haaduudan waxaa la yidhi waa khabar muqadama oo mubtadihiisa uu maxduuf yahay ayaa layidhi waxaa lasoo qadarayaa markaasi wa qowmun min aladiina haaduu saas ayaa la leeyahay yuxarifuunana waa laga sifaynayaa shaygaas ee mubtadahaas ee maxduudka ayaa laga sifaynayaa ilaahay wuxuu subxaana wa wa qawmun qoom ayaa min aladiina kuwa ka mid a ah. qoomkaasoo hadduu yahuudoobowdha ilaahay wa qowmun qoom ayaa min aladiina kuwa ka mid ahowdha ilaahay hadduu yahuudoobay qoomkaasoo yuxarifuuna alkalima kelimka doorinaayow dha ilaahay marka hadda waxaad soo qadaraysaa mubtadaa soo qadaraysaa waxaa iska bannaan in maaragtaya min aladiinadan layska mubtadaysto khabarkana gadaal laga keeno laakiin sida hadda ecraabtu u badan tahay waxa weeye in la yidhaahdo wa qowmun in lasoo soo qadaro wa qowmun qoom ayaa min aladiina kuwii ka mid ahaa hadduu yahuudoobow ilaahay qoomkaasoo yuxarifuuna alkelima kelimka doorinaayow dha ilaahay alladii anzala allaahu fi tawraa kelimkaasoo ilaahay subxaanahu watacaala tawreed uu ku soo dejiyey oo sifadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay iyo aayaturajmi ay kamid tahay maxaa yeele nimankaas yahuuddaahu waxay tawreed u bedelaayeen inay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo nabiyu aakhiru zamaana sifadiisa inay baabi'iyaan oo si kale ay ka dhigaan oo dadka ay ka jeediyaan sidaas ayaa ula ay ahaaday marka waxay hadda nabigeenna calayhi salaatusalaam sifaadkiisa tawreed ku tawreedkiile waxay ahaaday inuu yahay nabigeenna calayhi salatusalaam mid cad oo waxa weeye caddaantiisa guduud lagu dheehay mid dhawiil oo daa'ina uusan ahayn oo darikiisa uu zaa'id yahay mid gaabanna uusan ahayni oo u dhexdhexeeya rasuulka calayhi salaatusalaam duri iyo gaabnaan way taxwiifiyeen baa layidhi oo waxay yidhaahdeenaa layidhi meeshi abyal uu ka ahay aswadulowhay dhaheen waa nin madowkiisuu mudow yahay dhaheen aad iyo aadna u dheeray yidhaahdeen nin adduunyada iyo riyaasada ku dadaala weeye saasay ku qoreen iyo waxyaabaha markaasi oo adduunyada ahow qaadanayo aad iyo aad u jecla yidhaahdeen arrintaasna waxay u sameeyeen baa layidhi calaa maa ya'khuduunahu min sukalatihim waxyaabaha ay ka qaadanayaan dadka ayaga ka hooseeya oo wacafada oo ayagu sharciga garanayn waxyaabaha ay ka cunaayaan oo ka qaadanayaan ayay kitaabka ilaahay u bedeleen weeye waxyaabaha ay dooriyeen waxaa ka mid aha layidhi aayatu radyi oo jaldi ay ku bedeleen baa layidhi waxaa kaloo maaragtay kutubtoodu ku yiilaa layidhi qofka nabiga calayhi salaatu wasalaam khilaafa rasuulkeenna calayhi salaatsalaam kullidda fi naari naarta in lagu waaranaayo markaasay bedeleenno waxay ka dhigeen lan tamassana annaaru ilaa ayaaman macduudata la yidhaahdeen waxay yidhahdeen annaga naaru na taaban ilaa ayaamo oo tigsan mooyaane macnaha arbaciina yoomanay ka wadaan afartan maalmood oo aabbaa'deen intay dibiga caabudaayeen ah intaas ka badan annaga nala cadaabi maayo marka waxyaabo fara badan ayay taxriifiyeen taasaa ilaahay ka warramaya haddana ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala wayaquuluuna waxay ugu qowlayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu calayhi wasalaam amar uu amro waxay leeyihiin samicnaa waanu maqalna ayay leeyihiin wayaquuluuna waxay ugu qowlayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam idaa amarahum bishayin shay markuu amro samicnaa waanu maqalnay qowlkaaga wa casaynaa waan caasinaa amarkaaga saasay leeyihiin wasmac maqal ayay leeyihiin hayra musmacin mid wax la maqashiyo kayrkiis xaal aa tahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida ay xasdayaan oy u necb yihiin wayaquuluuna waxay ugu qowlaayaanu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam samicnaa waanu maqalnay maxamedow qowlkaaga waanu maqalnay wa casaynaa waana caasinna amarkaaga marka xataa waxaa la yidhi lisaanka haddaysan ka dhihin xaaladooda ayaa sidaasaa la yidhi xaaladooda ayaa sidaas oo samicnaa markay yidhaahdaan waxaan waan maqalnay waxa weeye simaaca qabooyin u qaadan maayaanoo wixii ma aqbalayaan marka shay haddii la maqlo oo la qaadan waayo ayadoo lagu caasiyey ka dhigan tahay haddana waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay wasmac maqal ayay yidhaahdeen hayra musmacin mid mid wax la maqashiya qowlkiis xaal aa ah tahay hadda hayra musmacintaan waxay ka wadaan ducaysoodaa habaar weeye ey laa samicta ay ka maqaan waxay ka wadaan laa samicta waqaana wax maqline sidayso ay wasmac maqal hayra musmacin mid wax maqla kayrkiis xaalaa tahay laa samicta waqaana wax maqlina saasay ka wadaan oo rasuulka calayhi wasalaam ayay habaarayaan waraacinaa wayaquuluuna usoo qadaro addanamadooda waxay leeyihiin calayhi salaatu wasalaam raacinaa raacigayni raacinaada hadda ayaga waxay ka wadaan doqonkayni ay ka wadaan khidaabka noocaasana waa laga nahiyey maxaa yeele luqada yahuuddu waxay ku waxay ku eedahaa inaadaanu sabdi ayay ku ahaaday oo waxay ka soo qaateen rucuuna oo doqonnimo ah maxaa yeele suuratulbaqara ayaynu ku soo marnay in ilaahay mu'miniinta uu dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina dadka mu'miniinta ahow ha dhihina raacina ha dhicina maxaa yeele yahuud ayaa rasuulka calayhi salaatuasalaam sidaas ku dhihi jirtay ayagoo waxa weeye kelimadaas si xun u taxriifinaya marka ilaahay ruuri yidhi waxay nabigu leeyihin haddana raacinaan raacigayne boqonkayniiyay ka wadaan marka hadda kelimadatan mawduucu loo dejiyey ayay ka sarfiyeen kolkaasay cay ayay u sarfiyeenoo xagga luqadooda marka waxay wila qasdaayaa markay saas yeeni nabiga caayana alayhi isalaatu wasalaam haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala layan ayuu dhahay laabid daraaddeeda ayay saa u leeyihiin bialsinatim cahabayaalkooda ay ku laabayaan waxay ku qawlaayaan ow ilaahay raacinaa raacigayn raacinaa waxaa weeye maaragtay doqonkay rayan laabidowdha ilaahay taxriif weeye bialsinatihim carabayaalkooda ay ku laabaayaan oo kelimadii xaqiiqadeediiyay ka sarfinayaan rayiga hadda culammadu waxay yidhahdaan asalka waxaa laga soo qaataa layidhi loodu markay cawska cunayso cawskaa siday carabka ugu laabto ayaa layiga la yidhaha layidhi kolka kelimadaanu siday ahaaday oo aad u ahay ayay ka sarfinayaan markaasay meel kale ku laabayaan iyo wadacnan bood ayay leeyihin o dha ilaahi subxaana watacaala si diini diinta ay duraayaanoo diinta islaamka bood ay durayaan ayay sidaasu leeyihin ow dha ilaahay walow goorow dha ilaahay annahum ayagu qaaluu ay dhihi lahaayeen samicnaa waanu maqalnay waadacnaa waanu adeecnay meesha casaynaa beddelkeedi wa adacnaa ay dhihi lahaayeen waxa markaasi ku habboon oo ilaahay aftiisa raali nooga noqonayo xaqana ay ku asiibaayaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walow goor annahum ayagu qaaluu ay dhihi lahaayeen samicnaa waanu maqalnay waadacnaa waan adeecnay wasmac maqal ay dhihi lahaayeen maqal oo kaliya weye wasmac faqad ay ku celi lahayeen weye kaliya ah, gayra musmacin ay ku sudari lahayn weye wasmac maqal ay dhihi lahaayeen wandurnaana fiir ay dhihi lahaayeen taasi iyadana bedelkeeda ee raacina raacina bedelkeeda wandurnaa ay dhihi lahaayeen ilaa mu'miniinta marka horaa laga reebo taas bedelkeeda dhaha undurna ayuu dhah ilaahay subxaana watacaala wanurnaa na fiira ay dhihi lahayen undur ilaynaa weeye amuurahayna iyo waxa maaragtay aan ku sugannahay fiir ay dhihi lahaayeen lakaana kaas ayuu dhah ilaahay ayaa khayra lahum u khayr ahaa lahay ilaahay lakaana kaasaa khayra lahum u khayr ahaa lahay lakaana khayra lahum kaas waxaa weeye lowdii jawaadeedi waaye ismu tafdiilkaana waxaa weeye laysa calaa baabi yaala ley oo lakaana khayra lahum kaas ayaa u khayr badnaa lahay la dhihi maayo maxaa yeele waxa ayagu ay samaynayaan wax khayraba ma laha marka lakaana kaas ayaa khayra lahum u khayr ahaa lahay ayaa leeyihi culummada qaarkeed waxay yidhaahdeen ismu tafdiilkan calaa baadihi inuu iska ahaado way iska bannaan tahay laakiin maxaa la leeyahay calaa xasabi maa zacamuu weeye waxyaabaha ayagu ay sheeganayaan markii loo fiiriyey noqonaysaa oo waxa weeye xirsiga dadaalka kufriga ay ku dadaalayaan ayaa waxa weeye waxay aaminsan yihiin in riyaasadooda ay maaragtay ku baaqi noqonayso iyo adduunyadooda weeye waxyaabaha dadka ay ka qaadana caamadaa weeye marka hadda kaas waxau noqonayaa layidhi khayr oo dunyawiya ayuu noqonayaa marka khayr oo dunyawiya ayuu meesha ku haystaano kaana khayran lahum taanu ismu tafdiilkaanu calaa baabihi ayuu noqonaya waa layidhi laakiin sida hore ayaa fiican lakaana kaas ayaa khayran lahum oo khayr ahaa lahaayowdha ilaahay waa kuwa markaasaa toosanowdha ilaahay walaakin kalkeeda ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaakin kalkeeda warkii lagu noqoye lacanahumullaahu yaa lacnaday kuwaas ilaahay ayaa naxariisiisa ka fogeeyey marka inay waxa khayrkaa ay yidhaahdaan u suurta geli mayso maxaa yeele lacnad ilaahay baa ku dhacday waxay waxaan u samaynayaan ilaahay subxaanau watacaala ayaa lacnaday wax ilaahay uu lacnadane khayr laga sugi maayo walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala lacanahumulaahu alla ayaa lacnadow dha ilaahay abcadahum can raxmatihi bikufrihim bisababi kufrihim kufrigooda sababkiisow dha ilaahay kufriga ay kufriyeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u lacnaday falaa yu'minuuna ma rumaynaayanow dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa qaliilan wax yar mooye wax hadda nimankaas rumaynaayo oo iimaan laga helaayo ma jiraan buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaa wax yaroo ayaga ka mida mooye falaa yu'minuuna ma rumaynaano la ilaahi subxaanau wa ilaa qaliilan wax yar mooye hadda qaliilkaas waxa weeye sida ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu salaamiya wa asxaabihi dad yar oo ayaga ka mid ahay way rumaynayaan laakiin askarkoodu waxau dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala ma rumaynayaanoo waa kufaar weye yaa ayuha aladiina duulka uutuu kitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeyow dha ilaahay bimaa kii nazalnaa aanu soo dejinay musabiqan xaaluyaa kii u rumaynaaya limaasii macaku micigiin ahaaday oo tawreeda min qabli an nablisa intaanan tirin horteeda wujuuhan wujiyaalo oo fa naruddahaa wujuudaas aanan u celin calaa adbaarihaa gabaasheeda aanan u celin oo ambasa nalcanahum aanan lacnadin kamaa lacannaa saa u lacnadnay asxaaba sabti sabtigii asxaabtiisa wa kaana amrullaahi ileyhi amarkiisu wuxuu ahaaday mafcuula mid la falaya ayuu ahaaday hadda ilaahay subxaanahu wa nimankii ahlu kitaabka ayaa ilaahay la khidaabaya uu u naadinayaa waana loo digayaa oo arrintan hadday kasoo soo laaba waayaan in waxa weeye cadaab uu ka imaanayo oo nasakhu ugu weyn yahay ayaa ilaahay subxaanau watacaala u sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ayuha aladiina duulku uutul kitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya bimaakii nazalnaa aan dejinow ilaahay intay goorgoor tahay wixii aanu dejinay oo qur-aankaasa rumeey weye musaddiqan xaalayaasii u rumaynaaya limaakii macakum igiin ahaaday oo kitaabkaas tawreed ah ilaan qur-aanku waxa weeye kutubti ilaahay uu soo dejiyey oo ka horaysa oo munasaladaa helay ayuu u rumaynayaa oo meelna kama khilaafaayo min qabli an nadmika intaanan tirin horteedowdha ilaahay wujuuhan wujiyaalo aanan tirin intaanan wujuuha aanan tirinoo namxu maa fiiha min alcayni waalanfi waalxaajib weye waxaa ilaahay ka wadahaa layidhi subxaanau wa tacaala intaanan ka tirin wujuuda waxa ku yaalla oo indha leh oo san leh oo xaajib leh waxaas intaan ka tirin oo fa naruddahaa aanan u celin calaa adbaarihaa gadaasheeda aanan u celin fa najcalahaa kal akhbaari weeye qoortoo kale aanan ka yeelin loox waaxida aanan ka dhigin maxaa yeele taasi waa nasakhi wejigooda in la bedelo oo kalqafaa laga dhigo taasaa ilaahay subxaanahu watacaala wuu iga digayaa intaana wujuuhdiinna ka yeelin baa ilaahay leehy subxaana watacaala warta oo kalentood oo indhihii laga baabi'in santii laga baabi'in afkii laga baabi'in xaajiskii laga baabi'in waxaas waxa ku yaalo dhan wejiga waxaa weeye calaamaad fara badan oo intifaac la ayaa ku yaala intaan kuwaas ka baabi'in owdha ilaahay kitaabkaas qur-aankaa rumeeya ow ambase nalcanahum aana lacnadin owdha ilaahay oona daayeero iyo doofaara ka dhigin sidii maaragtay dadkii ka horreeyey ambasa qaar ayaga ka midaba ow ambase nalcanahum aana lacnadin owdha ilaahay kamaa lacannaa saan u lacnadnay oan u nasaknay asxaaba sabti sabtiga asxaabtiisa asxaabu sabti waxa weeye waxay ahaayeen waa mudaa'uuday ahaayeen haddii ilaahay yidhahdo waan ku tegi doonaa suuratu axraaf ayaa ugu tegi doonaa kamaa lacanaa saan u lacnadnow dhah ilaahay subxaana wa tacaala asxaaba sabti ow dha ilaahay sabtigii asxaabtiisa intaana sidaas yeelnow dha ilaahay rumeeya ayuu dha ilaahay qur-aankaas aan soo dejinay wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisuna wuxuu ahaaday ilaahay qallihiisu wuxuu ahaaday mafcuulan mid la falaya ayuu ahaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu qadaray oo ilaahay azali u qadaray waa shay la falaayo oo sidai alla u qadaray ayay dhacayaan marka arrintaas iska ilaaliy u dha ilaahay subxaanahu watacaala intaysan idinku imaanin rumeeya ayuu dhahay marka hadda sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi in haddii waxa weeye nimankan ay soo rumey waayaan in la cadaabaayo oo nasakh uu ku dhacaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegaa layidhi marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen haddii arrintaas loogu goodiyey nimankan hadda arrintaasu ku madhicine waa sidee ayaa la yidhi marka hadda waxaa layidhi arrintan shardiyaa lagu xidhay oo waxa uu dhahay saxaabiga la layidhaha cabdullaahi ibnu salaam aayaddan horta markay soo degtay ayuu islaamay isagu marka waxaa layidhi haddii cabdullaahi ibnu salaam uu islaamay arrintaanu waciid bay aheedaa layidhi waciid oo shardi ku xihan markii bacdi ayaga kamid ah ou islaamana waciidka waa la rafciyaa layidhi sidaas ayaa maaragtay loo badan yahay maxaa yeele hadda sidaan ilaahay u sheegay cabdullaahi ibnu salaam ayaa nabiga calayhi salaatusalaam rumeeyey aayaddan markuu dhegaystay maxaa yeele waxaa la sheegaa layidhi saxaabigaas layidhi cabdullaahi ibnu salaam shaam ayuu ka yimid baa layidhi asagoo aayaddan soo dhegaystay oo soo maqlay baa layidhi markuu shaam ka yimid ayuu nabigeena calayhi salaatuasalaam madiine ugu yimid baa layidhi madiine markuu nabigu ugu yimid calayhi salaatu wasalaam ee waxaa la yidhi ahalkiisa intausan u tegin intausan ilmihiisa iyo maaragtay xaaskiisa u tegin ayuu horay rasuulka uga tagaa layidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay ilaahi rasuulkiisiiow maa kuntu araa an asura ilayka xataa yataxawala wejhi ilaa kafaaya wuxuu nabiga ku dhahay baa layidhi calayhi salaatu wasalaam ma ahayn buu dhahay inaan u malaynaayo inaan ku soo gaaraayo ilaah wejigaygu oo maaragtay sida qoontayda isagaga bedelaayo oo wejigayga iyo qoontayda iskaga mid ay noqonayaan ilaan aayaddaas soo dhegeystay rasuulka calayhi salaatusalaam xaqnimadiisana isagu waa ogaay oo wuxuu kamid ahay raggi waxaa weeye axbaaru yahuud ayuu ka mid ahay raggi culammada ahayo waxyaqiino ahay waxaa kaloo la sheegay sayidinaa cumar binulkhadaab ayaa aayaddan akhriyaa layidhi wuxuu ku akhriyaa layidhi ninkii la dhihi jira kacbul axbaan kacbul axbaar markaas waxau dhahay yaa rabbi aamantu yaa rabbi aslamtu ayuu dhahay layidhi rabbiyo waa rumeeyey rabbiyo waa islaamay isagoo ka baqa ayaa layidhi waciidkaas inuu asiibo marka hadda waciidkaanu yahuud kuma dhicinaa layidhi sidaa hadda hore u sheegnay waxay aheed baa layidhi shardi ayay maaragtay ku xiriyeed baa layidhi marka haddii bacdi ayaa kamida ah uu islaamane waa laga rafciyo cadaabkiyaa layidhi sidaas horta waxa weeye jamhuur mufasiriin saasay qabaan culammada qaarkeedna waxay yidhaahdeen oo bacdulmufasiriin damsigaan iyo masakaanu waa dhacayaa oo yahuud waa ku dhacayaa laakiin goormuu ku dhacayaa qabla qiyaami saacati weeye saacadda qiyaame intaysan qumin ka hor ayuu ku dhacahay yidhaahdeen marka hadda labadaas qowl ayaa jirta laakiin hadda sida raajixa iyo sida waaqicada ku dhacday in yahuud haddii qaar ayaga kamida uu soo rumeeyey waxa weeye cadaabkii laga rafciyey oo waxa weeye shardi uu ku xiraay haddii waxa weeye qaar ayaga kamida ay rumeeyeen laga rafiyo cadaabkii sidaas ayaa raajixa waaqicadana sidaasaa ku dhacdayaa la leeyahy waa iska suurtagal xataa in maaragtay qabla qiyaami saacati aakhiru zamaanka in arrintaas ilaahay subxaana watacaala u keeno maxaa yeele yahuud waciidka ilaahay subxaana watacaala waa ku badnay waa ku badnaay waana niman malcuuniina weeye in allaha allow dhah ilaahay subxaana wa tacaala laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka in loo sariig yeelo bihi isaga loo sariig yeelo wayaqiru alla waa dhaafayaa maa duuna daalika shirki wixii ka soo haray ilaahay waa dhaafayaa oo dunuub ah liman duul ayuuna u dhaafayaa alle yashaau uu doonaya inuu u dhaafo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala aayaddatan markii laga soo warramay qoladaas yahuudda iyo waxyaabihii ay samaynaayeen maxaa yeele ayagaas ayaa waxay ka mid ahaayeen dadka shirkiga samaynaya ka mid ahaayeen marka hadda wixii mushrikiin oo dhan hadday yahuud tahay iyo hadday qolooyinkaas yihiin eh, kale ay yihiinba ilaahay subxaana watacaala waa isku jamcinayaa furki ilaahay inuusan dhaafayn in allaha allowdha ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo an wamaa dakhalat calayhi fii ta'wiili masfarin weeye marka hadda waxaa laga wadaa al ayaa laga wadaa an yushrakada macnaha al weeye macnahana waxaa weeyaa layidhi an allaha laa yakfiru lilkaafir weye ilaahay gaal u dhaafi maayo ishraakan aw kayra ishraak shariik iyo maaragtay qayrkiisa weye hadda shirkiga meeshan waxaa loola jeedaa midka kufrigaha layidhi shirkigan hadda aan la dhaafaynin waa shirkiga kufriga shirkiga laba qaybood weye shirkul iyo shirkul weye shirkiga hadda aayaddan lagu sheegaayo waa shirkul akbaraa layidhi waxaa jira shirki la yidhahda shirkul jira shirkul asfarku waxa weeye alriyaabu bilacmaali waxa weeye camalka oo laysku iska weye qofkaana markuu camal uu samaynaayo camal ilaahay loo sameeyo qofkii waxa weeye u sameeya ha lagu maqlo iyo ha laguugu arko iyo ha lagaa sheego waxa weeye mushrigou noqonayaa shirkigaasa waxa weeye shirku kufri keenaayo maahan laakiin acmaasha ayuu baabiinayaaoo oo shirkul asfar ayaa la yidhaah waana midka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ka digey oo xadiisoo nabigan dhahay calayhi salaatsalaam akhwafu maa akhaafu calaa ummatii ashirku alasqar u dhahay ummaddayda waxaan ugaga baqaaya bacdigayga waxaa uga cabsi badan u dhahay waan uga baqi ogahay shirkiga la yidhaha shirku alasqar markaasa asxaabta nabigeenna weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen wama shirku lasqar yaa rasuula allah shirkulasqarku muxuu yahay ilahi rasuulkiisiiow markaasuu dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam alriyaa'u filacmaali ou dhahay acmaasha oo la ysku tususo ayaa la yidhaha shirku asgar marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaa amalkiisa inuu ilaaliyo oo istususka uu ka ilaaliyo waxa ilaahay daraadiisa loo qabtaa loo baahan yahay rabbiga ayaa kugule abaalmarina ilaahay ayaad camalkaaga doonaysaa makhluuq waxau kugu abaalmari kara malaha makhluuq cidna wax kuma abaal mari karo marka waxaa weeye waxaa la rabaa qofka muslimka ahu inuu camalkiisa ilaahay subxaanahu watacaala ula qabtaa la rabaa marka hadda shirkulasharku wuxuu ka mid yahay min jumlati dunuubi allatii tukfar weeye dunuubta oo la dhaafaayo ayuu kamid yahay marka warkan waxaa lagu radinayaa yahuud maxaa yeele waxay sheegeen baa layidhi anna shirka laa yamurhum ayaga shirku waxba inuusan u dhigaynin likowni ajdaadihim ambiyaa maxaa yeele waxay yidhahdeen annaga aabbayaasheeni waxay ahaayeen iyo usuusheeni ambiyay ahaayeen marka annaga shirka waxba naga dhigi maayo haddana waxay sheegteen baa layidhi annahum abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu ilaahay owlaadiis inay yihiin inay axbaabta ilaah yihiin markaasay wax kastoo macsiyo ay samaynayaan waxay leeyihiin annagu waxaan nahay abnaa'ullaahi wa axibaa'u waxaan nahay owlaadul ambiyaa iyaa nahay sidaasaa nahay marka haddii waxa weeye qof uu is yidhaahdo adigu owlaad meel fiican ka soo jeedoo dad wanaagsan oo fiican fiicanta yaa tahay ee wax walba uusan ka leexanaynin taas arrintaas waa soo gelayaa maxaa yeelay ilaahay qof walba asaga ayuu camalkiisa saaray qof walbana inuu ilaahay la xidhiirsado oo daacada ilaahay uu ku dadaalo macaasida iska ilaaliyo isaga ayaa mukallaf ku ah alla wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala in allaha alla laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo wa yakfiru alla waa dhaafayaa maa duuna daalika shirka waxa ka sokeeya limin duul ayuuna u dhaafayaa shay uu doonaayo oo waxa weeye inuu ilaahay tawbo u soo celiyo jannada uu geliyo weeye qofkau doonana alla waa cadaabayaa dunuubtiisa wuu cadaabayaa kabacdan naaruu goynayaa waman yushrik ruuxii shariig yeela bilaahi alla u shariig yeela faqad xaqeeqee iftaraa waa abuurtay odha ilaahay isman dembi ayuu abuurtay dembigaasoo cadiiman oo weyn waman yushrik ruuxii shariig yeelow dha ilaahay bilaahi alla u shariig yeela faqad xaqeeqee iftaraa waa abuurtow odha ilaahay isman dembi ayuu abuurtay cadiiman oo weyn dembi hadda shirkiga weyn ma jiro dadki mushrigu dembi midka u weyn ayuu sameeyey marka waxa weeye shirkiga in la iska ilaaliyaa weeye casharkeenna intaas ayuu ku eg egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu